bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi wعlى alih وصaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkani waa kii boqol iyo afraad ee ka mida min riyaad الsaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin waxaynu ku soo jiray aadaabtii iyo anshigii salaanta baabu taxriimi ibtidaa'ina alkaafira biاsalaami wa kayfiyati اraddi calayhim waاstixbaabi الsalaami cala ahli majlisin fiihim muslimuuna wa kufaar wuxuu baab yahay inay xaaraam tahay gaalka in lagu bilaabo oon ku bilowno salaan wa kayfiyati اraddi calayhim iyo sidii looga qaadi lahaa ayagu hadday kugu bilaabaan innagu inaannu gaalada salaan ku bilowno oo assalaamu calaykum aynu nidhaahno inaysan bannaanayn iyo hadday ayagu inugu bilaabaan salaanta sida looga qaadi lahaa waistixbaabi asalaami calaa ahli majlisin iyo in la jeclaysto la sunneeyo fadhi in la salaamo fiihim muslimuuna wa kufaar ay ku jiraan gaaliya muslimba koox meel fadhido ka kooban gaaliya muslimiinna in la wada salaami karo adoo salaanta oo la qasdaya dadka muslimiinta ah وcan abi hurata radi allahu tacala canhu ana rasuul اllahi salى اllahu عalيh ali wasalam qaal laa tabda'u lyahuuda yahuudda ha ku bilaabina iyo walannasaara qolyaha nasaarada ee kiristanka ah bisalaami salaan ha ku bilaabina ma mutaan waa in lagu bilaabo tacdiimka iyo tawqiirka ma mutaan faidaa laqiitum axadahum midkood haddaad la kulantaan fii طariiqin wadda iyo jid aad kula kulantaan fadaruuhu u dhibaatogeliya ilaa adyaqihi meesha u cidhiidhisan waddada meesha u cidhiidhiyoon surunka ku riixa rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariya xadiidkan laba macno laba jumluu xambaarsan yahay jumlada koowaad waa in rasuulku uu naga reebay yuhuud iyo nasaaro in salaan aynu ku bilowno yuhuud iyo nasaaro haddii lagu halqabsadayna wixii loo yaqaanaa fi l wa fii cilmi اlbalaaغa la yidhaahdo wa atanbiihu biاlأclى calى اladnى baa la yidhaahdaa maxaa yeeley haddii yuhuudiya nasaare la diiday salaan in lagu bilaabo kuwii ka sii fogaa ee majuus iyo mushrikiinta cabat اlawthan waa ka sii fog yihiin wey riwaayaadka qaarkood xadiidku leeyahayna mushrikiinta xataa way sheegeen riwaayaadku maxaan yuhuudiya nasaaro salaanta loogu bilaabaynin ciladu way iska caddaayay xikmadu kow salaanta salaame ee laysku bilaabo waxay keentaa in la isjeclaado maxabiyo mawadday abuurtaa iyo kalgacallo maxabbada gaala la jeclaadana waxay ku dhexsiisaa inta badan inaad ka gacal dhigato ood muwaalaad samayso ood muslimiinta ooga hiiliso oo dhankooda u janjeedhsato taana khatar bay noqonaysa salaantu waa waxyaabaha keena kalgacal iyo jacayl jacaylkuna wuxuu dhaliyaa in laysu heyliyo oo isku jeel la noqdo oo lays-aanaysto taasaa laga cararaya gaalku marka ma mudno in salaan lagu bilaabo oo ixtiraam iyo qadarin lagula soo boodo oo kalgacala loo muujiyo taasi waa masalo nasku ku cadiya oo xaaraan ah maxaa kuu hadhay qaybta gabal waxa weye haddaad gaal jid iskaga hortimaadaan oga leexan maysid weeye ruuxa waayeelka ama culummada ama muslimkaad qadarinayso ayaa waddada looga baydhaa oo meesha waasaca iyo meesha toosan iyo meeshaan qodax iyo qashin midna lahayn looga le asaga la siiya aduguna la isbuusaa sida matalan markay muslimiintu labka iyo dhadiga iska hor yimaadaan in la layi dumarku dhanka mara oo ka fogaada waddada bartamaheeda dhinacyada mara ragga dhexda oga leexda gaaladu markaad ay kaa hor yimaadaan dulmi maysid oo intaad qabato meel ku riixi maysid ee waa macnuhu xadiidku cinda ahlicilm bilijmac ay culamadu ku ijmaceen laga wado waddo oga leexan maysid markaad iska hor timaadaan ixtiraam iyo qadarin darteed adugu meeshii fiicnadeeda haysay tubtaad haysay oga baydhi maysid markaad iska hor timaadaan asaguma halka ha maro ama geeskaa kale ha maro oo niman duqaya soo socdoo saraakiil ahoo alaabi ah eh ka leexda waana gaalo mamnuuc idan adugu haddaad jidka isku ballaadhisood ka leexan weyda asagu wuxuu ku qasban yahay inuu geeskaa iyo daraftaa maro ama geeska kale uu maro oo meel surin ciidiyoon uu isku riixi ku qasbanaanaya sidaas wey ee ma aha macnaheedu adoo socda haddaad iska hor asaga ku leexa ma ah markaad iska hor ku leexo suu intuu u cararo godka ooga dhaco lama ogolo mamnuuc taa waa iidaa iyo dulmi farqun bayna aliidaa'i wa tarki اlixtiraami waالtaqdiir ha xurmaynna ha qadarinin waddana ha oga leexanin aad adugu hayso laakiin inaad dulanta lama ogoloo dhibto adiye uusan mudnayn waa laba kale masalo hadda nin waayeela nin culamaah haweeney duqa ah, oday waayeela ruuxaad qadaraysa duu wadda kaaga hor yimaad waddadun ayarta maxaad samayn waad oga leexan dhinac baad su buusi qaybtii fiicneed baad u daynaysa ruuxa qadarinaysa gaalada sidaa ha yeelina wey waddayaan looga leexanin ayagu meelaha geeska ah ha mareen laakiin ha lagu leexdo maaha miyaynu isfaan culumma allah macnahaas culumadu ku ijmaaceen xadiidka laga wadaa leanno dulmiga adiyadu iyo taqdiirkii iyo ixtiraamku way kala duwan yihiin maxaa kuu hadhay marka waxaa kuu hadhay qaabkii salaanta looga qaadi lahaa وcan aنسi رadي الlaه تaعaaلى cن qaala qaala rasuul الlah sl ليه وsلم إida slma عalaykum أhlu الkitaab ahlu kitaabku hadday idin salaamaan faquluu waxaa tidhahda oo kaga qaadaan salaanta وcalaykum dhaha muتafaq calayh ahlu kitaab yahuudiya nasaaro hadday idin salaamaanoo iyagu salaanta idinku bilaabaan idinku ku bilaabi maysaane lamana ogo inaad ku bilowdaane وacalaykum kaga qaada masalada marka gaalada ka qaayitaankooda salaanta addayagu inugu bilaabaan waa masalo aad iyo aad u dhib badan laba ra'yi baa ka jira laba ra'yi baa ka jira xagga riwaayaadka xadiidku wa calaykum awowdu wadatana waad aragtaan calaykumna way soo aroortay xadiidku marka sabab iyo wuxuu leeyahay siyaaq siyaaqiisu waxaa weye nabigu wuxu uhi salaatu wasalaam yuhuuddi iyo nasaaradu hadday idin salaamahayaan oo salaan idinku bilaabaan waxay yidhaahdaan assaamu calaykum dhammaada oo leeda wad iyo geeri ha idan qabsato furuq hayan dhammeeyo yidhaahda wayda habaarayaan mar hadday sidaa yidhaahdaan wa calaykum idinku ku dhaha geerida iyo wadkaasi wayna wada sugaysaa w nin walba ajal buu ku baxayaa likulli ajalin kitaab haday marka sidaa tahay wowda in la gooyaa qurxsan wadaaddaa yidhi wa calaykum in la yidhaahdana axaadiis badan baa ku timid wowda in la gooyo calaykum la yidhaahdo calayka iyo calaykum la yidhahdana way soo aroortay xagga min xayu alcarabiya wowda in la gooyo quruxsan xagga riwaayada iyo axaadiistana wowdaa badan saa u kala garta marka intaad ruux tidhaahdo aad tidhahda hebel salaada waa ku fiican yaan ku odhi hebel waxaa tidhi yusalli salawaat alkhams wayusakii baan ku odhi macnaheedu waa maxay salaadda waxaad oogu dartaa zakana waa ku fiican yahay wowda cadadku waxay keenaysaa shaygu horena inaad qirto waxna ku darto aliqraar walibaat liljumlai اluulaa maca ziyaada walidaafa wey wowdu saasay keentaa asalkeedu laakiin markaad calaykum tidhaahdo macnuhu waa maxay wixii hore ma sugaysa adugu wixii hore ma sugaysid adigu hkgkeyga ha kugu habsado wey keligaa ha kugu habsado aduu dhammaa ebar noqo lee'o ciranku ha baxo marka calaykum baa fiican xagga carabiyada min xayu riwaayana waxaa badan wa calaykum wowdaa marka wow istinaafiya ayaan ka dhigaynaa lal caaifa tashriikiya saa doonta labada way bannaan yihiin nabi maxamed markii la weydinaba allow wacalaykum waxaad u tidhaahdaa wuxuu aniga waa layga aqbali habaarkan habaarayo kay igu wadaana laga aqbali maayo xataa haddaad wacalaykum tidhaahdo ayaguu ku rogmanaya annagana waxbana yeelima ila waa daalimiine dacwatu daalimna lama aqbalo aniguna madluum baanhay waa lay aqbalaya tayda marka ama wacalaykum dheh ama calaykum dheh wax culaysoo kuga haysa ma jiro taasi waa la fahmo waa markaad hubsato ama aad malaynayso inaysan salaan caada ah ku salaaminay ku habaarayaan ayadu saasaa loo qaadaya laakiin haddaad gaalka yuhuudiga ama nasraaniga ahaa aad hubsato inuu salaantii muslimiinta qumanayd ku salaamay maxaad samay kuwan sawaaxiig hadda waad aragteen weliba kristanka ku nool koosti kale ree koosti bay iska noqdeen salaam bay kaala daalahayaan si toosay ku salaamayaan kuwan idinka dhex shaqaystay idiin shaqayna waa sidaa suuqa yaacahaya koofiyadu idiin soo qaadanayaanba maalinka ciidoo kale waa aragta waxay samaynayaan maxaa laga yeeli taas assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bu gaalka ku yidhi maxaad ka samay salaan saxuu ku salaamay qole waxay dhaheen xadiidkan soo ma aragti ahlu kitaab baa lagu halqabsaday gaaloo dhanna waa ku xugum min baab alwlaa weeye gaaloo dhan waxaa u yaalla haduu si saxan kuu salaamo haduu hadduu kugu qolluciyo deelqaafeeyaba wa calaykum baa feerha loo gelinaya calaykum basaa taqaana u dhaafi mayse qolban xadiidkaani sabab ku yimid iyo siyaaq inkastoy asal tahay in lafdiga cumuumkiisa la raaco oon khusuusu sabab wa siyaaq aan la raacin haddana axaadiistu marka loo ururay waxay ku cadahay inuu nabigu yidhi ahlu kitaabku hadday idin salaamayaan habaar bay salaanta ka wadaan curfigiisii yar caadadii xilligaa jirtay iyo dulmiga nabiga ku samaynhaya saxaabadii baa sidaa ahayd hadday hawshu isbedesho oy salaan toosana salaamaan maw calaykum baanu taagnaanaynaa mise waxbaa isbedelaya sida raajixa waxbaa isbedelaya daahirka qur-aankan lagu dhagahayaa waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu baxsana minha aw rudduuha wey jamaaca koox saxaabada ka midana saasay ku tageen abu muusa alashcari baa ka mida ibnu cabbaas baa ka mida jamaaca min asalaf baa sidaa ku tagay waana ra'yiga ay rajaxaan shaikhulislaam ibnu taymiya ibnuاlqayim ba ay rajaxaan lanna waa min baabi alcadli wاlixsaan wey ruuxu hadduu salaan wanaagsan ku salaamo oo ahlu kitaabna yahay oo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ku yidhahdo waxaad leedahay wacalaykum asalaam oo toosaad dhahaysa raxmada iyo barakaadku waad joojinaysa axaadiiiyo aayada qur-aanaad diidaya kuwa ayagu laakiin wacalaykum asalaam baad leedahay ku bilaabi mayna salaanta haddayse salaan toosanna salaamaan si toosaa looga qaadi inta raxmadda iyo barakaadkan la hadhaynaa intaan aad fahanteen bay la tahay laascanood le aad midda ayadaa waxaan caawa dha ka e hadlaya jaamac gaaso muxuu ahaa soo sidaa ma aha ruuxa bini aadamkaa ee wanaag kuu muujiyey maxaa saxa inaad la qaabisho almucaamalatu bilmili cadlun laa yanhaakum اllah can اladiina lam yuqaatiluukum fi اddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsiطuu ilayhim in allaha yuxib اlmuqsiطiin hada huwa اlcadl jamaaca min asaxaabana way ku tageen shaykhaynna way rajaxeen laba mid unbaa u door leedahay jaamacgaas waa saaxiibbaanu nahay waa la kaftamahaya ragga asagaa noogu jecla adhow war kale aad sheegi doontaan marka laba mid u door leedahay inaad sida wadaadaha yidhi wa calaykum baan u taagnaanayaa aad u taagnaata iyo inaad wa calaykum salaam tidhaahdo hadduu salaan toosoo saxan ku salaam markuu ku habaaraya isagu waa gooni waa ka soo hadalay waxaynu ka hadlaynaa waa markuu si toosa kuu salaamo cadliga iyo ixsaanka iyo mucaamalada iyo biriga saasaa u dhow daahirulkitaabna saasaa waafaqsan saxaabaa ku dhaqantay khilaaf min asaxaaba oo cadna ma hayno wadaaddahan dambe mutaakhiriinta warkoodu haynoo dambeeyo saasaadna jeceshihiin oo wixii la yidhaahdo ixsaan iyo cadli baa ku jira iyo biri iyo tolnima ku jirta iyo waa arin bulsho wanaagsan iyo waad rabtaan waa oga hangoolka in laisku qabto ma rabtaan almuhim masaladu labadaa qaab bay kala tahay ra'yigaas baana quruxsan baad mooddaa وcan أسامة بن زayd رضي الله تaعالى عنهma أن النبي صل ل sلم mara waxaanu soo maray tarjamadii baabka gaaladu inaan salaan lagu bilaabi karo mamnuuc tahay hadday ku salaamaanna sida looga qaadayo in loo taagnaado wacalaykum iyo calaykum loo taagnaado iyadoon la kala qaadin hadday ku habaaraan iyo hadday salaan saxan ku salaamaanba iyo in la yidhaahdo salaanta khaldanna wacalaykum iyo calaykum baa loo taagnaanayaa midda saxanna wacalaykum usalaam baa lo odhanaya taana waa idiin caddaatay maxaa yimid goob muslimiinay gaalo wada fadhiya haddaad soo marto salaantii sunnada ahayd ma ka tegaysaa gaalada darteed mise korkaad ka qaban gaaladu haba niyeysteen inaad salaantay adoo oola jeeda muslimiinta goobta fadhiya xadiidkeedii wey anna nebi sal slm marow nabigu wuxuu soo maray calaa majlisin fadhi soo maray fiihi akhlaatun ay majliska ay ku jiraan barax waa dad isku barxanaabay akhlaaq waa jamcu khilin ka ximlin waamaal jamcu khilin ka ximlin waamaal dad isku burgo'onoo marka muslimiin iyo gaalaba leh ayuu nabigu soo maray min almuslimiina wاlmushrikiin mushrikiin iyo gaala isku dhex jira caabadta alawthan mushrikiintu waliba waxaa weeye kuwii sanamka caabudaya ma ahlu kitaabkii maba ahaynba wlyahuud yahuudna ay fadhido fasalama calayhim اnabiyu mutafaqun nabigaa salaamay kulligood markuu nabiga calayh salaat wasalaam sacd ibni cubaada yuu nabigu booqday intaan islaamku aad u faafin ee madiino gaale iyo muslimiin wada joogeen mushrikiin wada joogeen iyo muminiinba intuu sii socday wuxuu fadhiyey maray goob ee ansaar muslimiin ah iyo ree awsi gaala ay fadhiyeen yuhuudna ay fadhido la sheekaysanayo markaasuu nabigu salaan ku camimay waxaad niysanaysaahee muslimiinta waa markaad leedahay cumuumkii baa shaqaynaya ah gaalo iyo yuhuud iyo nasaari iyo mushrikiin salaan yaan lagu bilaabin haddaad tidhaad xadiidka hore caam buu ahaa oo markay gaaladu soolamo yihiin oy keligood midh yihiin laakiin hadday tarraxan yihiin oo lagu dhex jiro salaanta waa lagu wada tuurayaa iyadoon la kala qaadaynna waa ra'yi jira idan taasna wuu sheekhu kuu sheegay idan inaan salaan lagu bilaabi karin iyo haday ku salaamaan sida looga qaadi lahaa iyo haddaad soo marto fadhi iyo guri iyo meel gaaliya muslimiin ku dhan qaabka loo salaami lahaa buu xadiidkii marka baabkii saasuu ku dhammeeyey baabu istixbaabi asalaami ida qaama min almajlisi wa faraqa julasaahu aw jaliisaha wuxuu baab yahay salaanta in la sunneeyo ayaduna idaa qaama min almajlis goobtii aan wada fadhi haddaad ka tegayso ood kaba hadi qaadanayso assalaamu calaykum baadna leedahay oo wafaaraqa uu ka dhaqaaqo julasaau dadkii badnaa ee la fadhiyay aw jaliisa ama ninkii la fadhiyay dadkaad ka tegayso wadar bay noqon karaan marna waaxid buu noqon karaa ruuxaad dadkaad ka tagtay laba gooraba salaan baad kaga tegaysaa salaanna waad ugu iman salaanna waad kaga tegaysaa idan saasaa sunnadu sheegta hadde can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul lla sal slam ida intaha axadukum midkiin hadduu soo gaadho oo ku soo dhammaaday ila lmajlis goob la fadhiyo falyusallim dadka muslimiinta fadhiya ha salaamo faidaa araada markuu damaaciyo doono an yaquuma inuu ka kaco meeshaana falyusallim dadka ha salaamo wanaagha kaga tago haddaan idin imadoon xaadirayna nabad baan idinku ogahay haddaan idinka tegayna khayr baan idinkaga tegay falaysat اluulaa salaantii horeed ku timid eed ku soo gashay ma aha biaxaqa mid ka mudan islaamnimo ama ka ajir badan min alaakhirati dambe salaantii hore iyo tan aad ku tegayso ma kala xaq badna weeye maca salaamaynna waan kugu leenahay xaq salaamidna waan kugu leenahay marna waadna salaami waadna bariidinaysa marna waadna maca labadaba waa kaa rabnaa labaduna waa sunno weeye amaa radintu waa waajib biijmaaci اlmuslimiin salaanta in la radiyo oo duxa loo jawaabo muslimka waa waajib fardu cayn bay kugu tahay haddaad keligaa tahay hadaan jamaaca nahay oo farabadan fara uu nina salaamana waa fardu kifaayo haddii barhkeen salaanta qaadaan waa naga dhacaya wujuubku marna fardu kifaaya ay noqotaa waa markaynu badannahay jawaabidu iyo radintu salaanta la qaado haddaad keligaa tahayna farducayn bay kugu noqonaysa rawa abu daud wtirmid wqaala xadiiu xasan baab اlاstidaani wa aadaabihi wuxuu baab yahay idan qaadashadii guryaha marka la yimaado in la idan qaato idan la weydiisto iyo aadaabta iyo akhlaaqda la rabo markaad idan qaadanayso qaala اllahu tabaaraka wa tacaala ya ayuha اladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan guryaha hayra buyuutikum guryihiinna aad deganaydeen aan ka ahayn hadday doonaba keraba kallaha ka dhige xataa tastanisuu ilaa idan weydiisataan dadka deganee meeshaa jooga wa tusallimuu aad salaantaan calaa ahliha dadkii deganaa wa qaala tacaala waidaa balaga aladfaalu minkum alxulma carruurtaad dhasheenee axraarta hadday gaadhaan qaangaadh ama ku dhawaadaan falyasta'dinuu idan qaatanoo waalidkood idan ha weydiisteen fii kuli alaxwaal wey falyasta'dinuu fii kuli alaxwaal kama istadana aladiina min qablihim caruurtii ku horraysay qaan samayn jireen ayaguna sameeyeen ilmuhu aduu yaryo daciimaya laba jir saddex jir afar jir waalidkii aabbihii hooyadii waa u soo galaya doona saddexdii loo diiday alaaa cawraati lakum layidhi mooyeen salaada fajar ka hor bacda salaati alcishaai iyo waxiina tadacuuna iyaabakum min adahira saddexdaa xilli unbaa idanka laga rabaa markay yaryar yihiin daa'ima yihiin hadday qaan gaadhaan ama ay muraahiqiin yihiin oo afar toban jir iyo xilli kasto ay guriga soo gelayaan idan baa laga rabaa fii kulli alaxwaal waatay aayaddu hadda ka hadlayso idan baa laga doonaya وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان إذنku waxaa weeye intaad idanka ku celcelinayso ma soo galaa السلام عليكم أدخل ثلاث صدح weeye wixii ka badan waa fawdo weeye fain udina laka haddii lagu idmo falmru waadixun falaa nuqnuqa fiih wey haddii soogal lagu yidhaahdo hawsha caddaatay wailaa haddii lagu aamuso farjic laaba wey iska noqo muttafaqun calayh masale khilaafo weeye xagga xadiidka fiqigiisa oo qolyaha waxay leeyihiin waxaan kala qaadaynaa in lagu maqlay iyo inaan lagu maqlin haddaad filayso assalaamu calaykum ma soo galaa in lagu maqlay haddana waad ku celin wax yar kadib haddana waad ku celin wax yar kadib saddex goor saddex jeer wixii ka dambeeya waa dhaqaaqi lann waa le rux inuu mashquulsan yahay ama xilligaabasun isku habaysinan isku aadanayn wax kala daadsan yahay ama diyaar diyaarba in saacadda inuu kula kulmo aduu zaa'ir baad ahayde haddii albaabkii la furi waayo ama lagaa qaadi waayo iska laabo laakiin waxay dheh haddaan lagu maqlin ood filayso in la fog yahay ama aan lagu maqlin wadaad waxay leeyihin ilaa an iyo lix good ku ceshan kartaa alstinaau alaa waxay dhan waa marka lu aad dareemayso aad maqlayso nalku daaran yahay jabaq iyo shanqadh kuuma inkas laisku dhakinaya aad fahamsan tahay markaa saddex jeerun baad wadaysaa bay dheh haddii laakiin meesha laga maqan yahay oo dareemaysa in aan lagu maql inta aas leeda waa lagu maqlay baad wadaysaa bay yidhaahdeen tafsiilkaasi daliil ma laha waa ijtihaad culummo khayrdoon ah xadiidka ku gaabso la nabigaa ilaaqay wuu sii daayo suubanuhu calayhi salaatu wasalaam wuu camimay ma dabrin ma seetaynin shaaricu wuxuu sii daayeyna in la dabro biduuni daliilin ma bannaano waa qaacidat lmuطlaqaati fi nusuus وcan sahl bn sacdin الsacdi radi allahu tacaalى canhu telefoonkaa la mida qiyaasan calayhi telefoonka ruux haddaad saddex goor ku celiso wix ka badan edabdarro wey maxaad ka leedihiin ya ka warram hawsha abu maxamed qararaf bateri low lama ogolo qolyaha ku soo wacaya telefoonkay bateriga ka ridahayaan say kugu wadaan baterigay bay debinhayaanba soddon labaatan afartan hawshaas maxay tahay ma mudaaharaad baa iyo salaamid ya in gadaal laga soo ceri baad moodaa miya hawshaa iska ilaa adab ulhaatif in mar laga hadlo baalkan waa lagu dhiban yahay siinka hawlihiisa iyo axkaamtiisa in mar muxaadaro laga qabto wey mooshin culus baan wadaa inaad ugu taageersantihiinna waan u malaynaya ma tamiso maa telefoonka ruuxu saddex jeer wac zaa'ir bilaa miicaad weeye waa ninku soo booqdo oo ku soo salaamo oodan la ballamin weeye saddex jeer ruux haddaad ku celiso faraha ka qaad toddoba jeer labaatan buu iyo soddon masaaj ilaa adiga dhan masaajku ka halaabo oo muxuu xaaladaadu isbeddeshaba ruuxawlo badan baa jira duruuf badan baa jirta sidaaduba keligaa laguma shaqa laha malaayiin iyo intaasoo hawlaha ruuxu badantiisa haysa baashi edaba loo yeelo mar baynu isgeli doonnaa hawshaa ku saabsan haddii alla yidhaahdo can sahl bni sacdin sacdi radi allahu tacala anhu qaal qaala rasul lah sal lay slam inama jucila alisti'daanu min ajli اlbasari muttafaqu calayh xadiidku qisuu lahaa qisat اlwuruud ayuu lahaa inama jucla اlاstidaanu min ajli اlbasar ninbaa nabiga calayh الsalaaة wasalaam soo salaamay oo gurigiisa soo gaadhay markaasuu gurigii yuu fiiriyey duleelkii oo wuxuu fiirinhayaa dadkii ku dhex jiray ma la jooga mise waa laga maqan maqanya ishna waa soo saaray nabigu wuxuu yidhi haddaan ogaan lahay inaad fiirinayso oo baqbaqa iyo daloolka iyo daroofka dadka ka fiirinayso baaluu nabigu ku feedhanhayay filgin buu yidhi ishaan kaa gelin lahaa inaad isha kaa soo rido yaad bilaadiye noqon lahayd ha la idan qaata maxaa loo yidhi waxaa loo yidhi in la kala asturaado oo ninkaadan korka imaadkaee reerka soo booqday adaa reerka daakhilkiisa iyo cawradiisa isha aadan la helin oo lagaa diyaargaroobo lagaa xaydo oo lagaa labisto saabaankii agabka lagaa urursado aad timaadaba haddaad isha baalka dhigto maxaa la faa'iiday idankaadi muxuu taray inamaa jucila alisti'daanu idan qaadashada waxaa loo jideeyey min ajli اlbasari aragga dartii inaan la is indhahaadu cawraadka muslimaadka muslimiinta ku dhicin saxaabi kale xadiidkii sacad ibn waqaas baa nabiga maalin soo salaamay asalaamu calay nabi alloma soo galaa markaasuu albaabka qumaatigiisa isku aadiyey nabigaa baxay wuxuu dhi hakadaa canka aw hakadaa albaab markaad timaado bartamaha hasku qumaatinine dhinac u istaag ama midig istaag ama bidix istaag darafta kale intaad istaagto salaanta halkaa ka soo halgaad iyo ma soo bartamaha istaagto isha liishaanto asalamu calaykum ma soo gala ku jirtahay gurigii adoon soo gaadhin baa indhahadu dhex fadhiya saasuu nabigu saxaabada u tarbiyanaya u barayay qaabka loo idan qaato fainama اlاsti'daanu min الnadar riwaaya xadiidkaa dambe hakada canka aw hakada fainama اlاsti'daanu min الnadar waxaa loo jideeyey idan qaadashada inaan lays fiirinoo cawraadka aan indhuhu ku dhicin وcan ribciy bni xiraash raximah اllahu tacala min الtaabiciin اlkibaar waa ninka la yidhi anahu lam yakdib fii sigari walaa kibarihi min asdaq الnaasi buu ahaa sanadkii boqolaad buuna dhintay waa taabici jaliil qaala wuxuu uhi taabicigaas xadaanaa rajulu min bani caamir nin reer bani caamiraa noo tabiyey jaalatu saxaabana dhib ma laha haddee annahu ista'dana cala اnabiy inuu nabiga idan weydiistay buu noo sheegay ninka reer bani caamir ee saxaabiga ah wa huwa fii beytin asagoo guri nabiga ku jiro faqaala wuxuu idhi aaliju nabi allah ma soo galaa alwuluuj adduhuul wey aaliju ma soo galaa faqaala rasuul lah sal sl rasulka wuxuu yihi khaadimi ninkii u adeegayay gacanyaree la jooga wuxuu ku yidhi ukhruj ilaa haada u baxa ninka aaliju ku haya aw salaanti aaliju maxay tahay hooda hooddii soomaalida wey hooda hooddi maxay tahay kirgi uf ku dheh hooda hooddi buu ku leey maxaa hooda yaa kuu sheegay xag hooda hoodda ka timid xagee ku taallaa kitaabkee qoray hooda hooddi oo shuqul xumaad meelo kale ka keenteen nab wuxuu ihi ukhruj ila haada ninkan u bax alijuda ku haya facallimhu اlistidaan bar sida loo idan qaato ee islaamka marka la tago idanka loo wadiisto bar faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa qul dheh assalaamu calaykum adkhulu dheh salaanta hormari kadibna ma soo galaa nin xariif waayo nabiga canaantiisa buu maqlay fa samicahu rajul ninkii reer bani caamir ayaa inoo ynoo sheeg wii absaday fasamicahu rajul ninkii baa maqlay faqaala wuxuu ihi assalaamu calaykum adkhulu salaan dushiinna ha ahaatee ma soo lahu nabiyu nabigaa idan siiyo soo gal bui fadakala waa galay rawa abu daawud ku yimid shucabka iyo meelo badanba ku yimid baa jiro laa liman lam yabda biاsalaam albanina uu ku saxiixay jaamicu sahiirka ha u idmina ninka aan salaanta ku bilaabin waa masala fiqiya waxaa la yidhi salaanta iyo istaankee horaynaya taqdiimu الsalaami cala اlisti'daani miyaa saxan mise taqdiimu اlisti'daani cala الsalaami baa saxan salaanta iyo idan weydiisugu kee horeeya salaanta horaysa assalaamu calaykum waa maxay nabad baan wadaa wey dhibma wadee ma idiin imaadaa ma soo galaa ma soo gala haddaad ka bilowdo dareen baa nugu bilaabanayo ma weerar muxuu ahaa ma bastoladu hoosta ku wataa balaayo qabo howlo badan baa jira laa ta'danuu liman lam yabda biاsalaam ninkan salaanta ku bilaabin intuusan idan weydiisan looba idmi mahayo hadduu yidhaahdo ma soo gala asalaamu alaykum waan iska aamusaynaa shahan iska cabbaynaa loo bixi maayo hormaydana haashaan warka toosi baan leena orod noqo maalin kale soo noqo idab soo yeelo loo fasixi maayo guriga waa inuu salaanta ku bilaabo axaadiidta qaarkood uu dacfi ku jiro xataa lala hadli maayaa ku timid man bada'akum bilkalaami qabla asalaami falaa tujiibuuhu ninkii war bilaabaiyo hadal ma soo galaa see layahay maxaa lagu baryey daldala kadibna assalaamu calaykum yihahdo tuuqba loo dhihi maayo xataa lisaanta laga qaadi maayo waa isbedesha waa la ciqaabaya waa la ganaaxaya waa la fayngaraynaya ilaahu maxaa laga rabaa salaanta inuu hormariyo macnuhu sidaas can kildata ibn اlxambal radi allahu tacaala canhu qaala saxaabigaa wuxuu yidhi ataytu nabiy nabigaan u sal slam fadakhaltu calayh waa u soo galay walam usalli mana salaamin buui markaasuu soo islaamay howlaha ma yaqaan faqaala nabina wuxuu yidhi irjic noqo dib u noqo faqul waxaad soo tidhaa halkaa intaad soo istaagto assalaamu calaykum adkhulu soo dha waa in la baro soo gala rawaahu abu daawud tirmidi wa qaala xadiiun xasan saxaabigan markaa xadiiku qiso dheer buu lahaaye saxaabigii safa bin umaya la odhan jiray bay isku hooyo ahaayeen wadaadkan kildaah nin ka yarna waa ahaa safaan bin umaya markuu u soo dhiibay raashiin iyo caano uu nabiga u waday buu caanahan qiimaha badan iyo raashiinkan iyo hilibkan ugee nabiga iyo khudaar uu waday socodkuu socday buu asagoo alaabti wada asagoon gelin buu asagoon salaamin buu soo galaa wuuu waxaadoo dhan la noqo macal raashiinkaada macal hadiyadda xagga tag markuu issoo habiya salaanta laga qaado hadiyadii laga qaado hawl salaan marka ma aha ku jira jaahilkii marka wax la baray in tartiib waxba anaba ma wuxuu irjic faqul assalaamu calaykum adkhulu war maxaad leedahay dhagaha laga raaco aad loogu qayliya ma aha waxa leeya noqo noqodaas maaha waxbaa lagu baraya ma dhib jiro noqon maayo ila ma noqo soomaalidheg adaga waa taqaana warna dhaqan mayne waanu nimidee maxaad leedahay buu ka dood hadalka wadaaba yaa ka badanba intii laga rabay waxaa kaloo ku jira mararka qaarkood markaad wax caddaynaysa sharxayso in fal wax lagu caddeeyaa ka qiimo in weedh lagu caddeeyo nabigu intuu soo geliyey yuudhihi yuu beri karay saai saadhe laakiin noqo fal baa baray dib u noqo amar qaado xagga tag soo halkaa istaag salaan soo tuur idan weydiiso kadib baa hawsha lagu fasaxaya lanno fal ahaan wixii lagugu sameeye lagugu canaanto weligaa iloobi mayse irjic fasalli fainaka lam tusalli nabigu waxaa ku filayd inuu eray yar sharxo caali horta aad hal dib dambe lama iloobahayo taasoo tiitaa igu dhigtay maan baa taagnaan weliga marka sunnada inaan kaa fukanin baa la raba aadaabtaas ayaa laga rabaa ruuxa musta'dinka ee ummada salaamaya baabu bayaan ana sunata ida qiila lilmustadini man anta an yaquula fulan fayusami nafsahu bima yucrafu bihi min ismin aw kunyatin wakaraahati qowlihi ana wanaxwihi wanaxwihaba ana ii dhegaan wanaxwihi baa sax ah nusakda qaarkoodna ay qorayaan wuxuu baab yahay in la caddeeyo ana sunata idaa qiila lilmustadini man anta sunnadu waxaa weeye ninkii guri yimid ee goob ee idan ummadda weydiistay ee la yidhaahdo yaa tahay waa kuma la yidhaahdo man anta la yidhaahdo an yaquula inuu fulaanu hebel weeye waa xasan waa cabdulaahi waa cali wa inuu yidhahdo cabdiraxmaan weeye fayusami nafsahu naftiisii buu ku magacaabayaa bima yucrafu bihi wuxuu lagu yaqaana magacii lagu yaqaana reerkan ay ku yaqaana aad soo booqatay ayaad naftaada ku qeexaysaa oo min ismin magac ah aw kunyatin naanays ah iyo wa karaahati in la kodoon la ogolay inaad tidhaahdo ana aniga wey aniga maxay ahay waa kumaankuui aniga w anigeade iyo wanaxwihii iyo wixii la halmaanay waa ninkaad garanayse waa taqaanaa iska fur albaabka ma soconayso ninkaad garanayse wadaadkii wadaadke meeqa wadaad baad joogta saaxiibkaa wey boqol baa saaxiibadaya ah. wanaxwi erayada aan ruuxii qeexaynin looma baahno waa kuma waa hebel hebel waa inaad sheegtaan wuxuu dadkan ay kugu garanayaan oo magac ah ama laqab ah ama kunyo ah laakiin ana lama ogola iyadu karaaha wey can anas radi allahu tacala canhu fi xadiiihi اlmashhuur fi اlisra xadiidkii anase dheeraa ku saabsanaa alisra wاlmicraaj qaala wuxuu ihi anas qaala rasul la sl lay slam rasuulka ilahi wuxuu uma sacida bi jibriil ila samaaءi اdunya jibriil baa ila koray samadan soke cirkan soke fastaftaxa iga fura buu yidhi faqiila waxaa lagu yidhi man haada waa kuma axadka albaabka garaacaye doonaya inaanu ka furo qaala wuxuu ihi jibriilmalku jibriil weeye qiila waxaa le macaka yaa kula jira qaala muxamed idan jibriil markuu idanka weydiistay ee layidhi waa kuma wuxuu ihi waa jibriil waa malag min almalaa'ika odaygiinni weeye ma dhihin waa jibriil yaa kula socda nabi barakaysanma muxuu yidhi jibriil oo macsuuma qaabku u warbixiyey idanka u dalbaday haddii la weydiiyey magaciisu u jawaabay iyo nebi maxamedoo soo guuriyo oo qariray labaduba xujo wey labadoo waa laba faloo la xujaysanay uma sacida ila asamaai ahaaniyati cirki labaad buu u koray fastaftaxa furid buu codsaday qiila waxaa li man hada qaala jibriil qiila waman macaka qaala muxamadu wاlثaaliثaةi wاlraabicati wasaa'irihinna samadii saddexaad buu sidaa yeelay afraad buu yeelay tii shanaad tii lixaad iyo ay baqiyatihin inta kale wey kulli wayuqaalu waxaana la odhanayay fii kulli samain cir walba markay tagaan jibriil nabigu ay tagaan man haada fayaquulu jibriil muttafaqun caleyh sidaasa waa dhaqan ambiyo waa dhaqan malaa'igeed nabiguna waa koodsaday waa aniga markuu yidhi jaabir waynu gaari doonnaaye sidaasaa laydinka rabaa wey wa can abid radi allahu tacaala canhu kharajtu leylata min allayaali habeen habeennaha ka midaan baxay faidaa rasuululahi waaba nabi maxamedoo yamshi waxdaw keligii lugaynaya habeennimo habeen cadda ah fajacaltu waxaan guda galay bui amshi inaan ku lugaynayon ku soconayon isku leelinayo fii dili lqamari dayaxa hooskiisa waa geeduhu u jeedaa geeduhu markuu dayaxu ku dhacaa hoos bay yeelanaya sida qoraxdoo kale hooskan ku dhumanayaa buui suusa nabigu yar nabigu keligii buu lugaynaya marka wuxuu dareemay inuu nabigu rabo in caawa keligii uu iska socdo oo wehel iyo axad daba istaagay iyo uusan u baahnayn in hawshaas laga qaso marka nabigu ka dhuumanayaa wuxuuna rabaa inuu nabiga waardiiyo ka warqaba xaalkiisa xagganna qorshihii nabigu uusan ka qasin waa caqli buu la yimid nabiga inuu ilaaliyo hawshii nabigana uusan dhantaalin faltafata nabigaa milicsaday oo hariirtiisii buu dayey fara'aanii nabigu indhahu ila helay arkay faqaala wuxuu man haada waa kuma ruucaan geedaha iyo hoosku isku qaranaya faqultu abu dar idan waa abu dar sidaasaa lagaa rabaa man haada guri aad oo albaab xidhan yahay oon lagu arkaynayn tanaa ka daran wey ninuu nabigu u jeedo iyuu yidhi waa kuwa hooskiisina arko iyo meeshu isku leylin layi muxuu ku jawaabay saxaabigii waa abu dar kunyadiisiibuu isku tacriifiyey oo caan ah. idan ibhaamkii meesha waa ka saaray muttafaqun calayh wa can ummi hani radi allahu tacaala canha qaalat ataytu nabiy nabigaan u imid sal ly slam wahuwa yakhtasilu asagoo qabaysanay waa faatimatu bintu muxamedna tasturu ay ku asturayso bihub xalaynu soo marreeye fatxu maka sanadkiisii wey faqaala man haadii waa tuma faqaalad waxay ana ummu hani nabi anugu ummu hani ahay kunyadeeda loo yaqaanayba isku qeexday muttafaqun calayh nabiguna waa qarira waa ogolaaday hawsha ayada an jaabir radi allahu tacaala can idan intaa waa maxay ruuxii magacii lagu yaqaanay inuu isku sheego wuxuu u deliishaday jibriil iyo muxamed in kunyada iyo naanays isku tacriifin kartana abudar iyo muxuu u deliishaday umuhani maxaa ku dhiman in la karaahsado la koodo wa karaahati wlihii ana wa naxwihi wixii la halmaana waata qaala wuxuu uhi jaabir ataytu nabiy nabigaan sal slam fadaqaqtu lbaaba albaabkii baan kawiyon garaacay faqaalna wuxuu uhi man haada waa kuma ruux albaabka garaacay kawinaya faqultu waxaan ana waa aniga faqaalna wuxuu ana ana waa aniga waa aniga maxay ani maxay faa'iidaysa ii sheeg ani maxaa laga faa'iiday waa hebel hebel baa rabaa kaannahu kariha nabigu inuu hawshaa dhibsaday baa ii muuqatay buui qaraa'in axwaal wey saxaabigu wuu dareemayaa makahu intuu nabigu dhibsaday mise anuu dhibsaday seebuu ku fahmay celcelintuu nabigu celceliyey wuu arkaa ana ana maxaad u kawinaysaa iyo guriga maxaad u garaac midna ma dhin wuxuu yidhi ana ana maxay riwaayat tirmi waxay ahayd kaannahu arrinkaas ana aan ibu nabiga ku hoos maxaa yeelay ruux u kordhis waad un wereerisay oo ruuxu inuu ii caddaado haddaan rabana aan albaabka ka furo haddaan kale iska noqo dhahaan doonahaye haddaad aniga ii soo istaagto de anigu maxay ma soconayso baabu istixbaabi tashmiit اlcaaطisi ida xamid اllaha tacalى wakaraahati tasmiyatihi ida lam yaxmid اllaha tacalى wabayaan aadaabi الtashmiiti wاlcutaasi wاtaثaa'ubi wuxuu baab yahay inay sunno tahay in loo duceeyo ruuxii hindhisooda tashmiid waa ruuxoo lagu ammaano ama loogu duceeyo khayr baa la asalkiisu istixbaab tashmiit alcaatis ruuxii hindhisooda in khayr loogu duceeyo idaa xamid allaha tacala hadduu rabbi ku mahadiyo alxamdulilah yidhaahdo wa karaahati tasmiyatihi cafwan wa karaahati tashmiitihi in loo duceeyo inay karaahatoon la ogolayn ida lam yaxmid illaaha taala rabbi aduusan ku mahadinin wuu hindhisooday alxamdulilaahi ma dhihin loo ducayn maayo lama ogolo mamnuuc haddii laakiin uu hindhisoodo alxamdulilaahi yidhaahdo in loo duceeyo waa waajib sida daahirka nusuusta ka muuqata wa bayaan aadaabi atashmiiti waalcuaasi watahaawub in la caddeeyo aadaabta iyo laga rabo ruuxa hindhisooda iyo ruuxa ducaynaya iyo hamhamsiga halaaqoodka ahlaaqda lagaa doonayo an abi hurata radi allahu tacaala canhu ana nebi الله slam qaala ina allaha yuxibu alcutaasa ilaahay hindhisada waa jecel yahay ilaahay hindhisada waa jecel yahay waxaa laga wadaa cinda bacd ahli اlcilm sababka iyo amaradaba sababka waa jecel yahay oo hindhisadu waxay ka timaadaa maskax fayow jidh fudud raashiinna aan isku dirin maskax fayow oo caafimaad qabta jidh fudud oon culays saarayn firfirconoo nashaad leh salaadaha ku fiican caafimaad qaba in allah yuxibu alcutaasa hindhisada waa jecel muxuu jecel yahay nebiyulaahi aadam calayhi salaatu wasalam oo innagu soo sheegnay markii u horraysay nafta lagu abuuray meeshii u horraysay ruuxdu gashay sambacaraarkii indhahay ahayd ruuxdii markay halkanba ka gashay sambacaraarkan ay marayso indhiina fog uu siiyey yuu hindhisooday waa caafimaad taam ah weeye ruux walba ruuxu ka caafimaad badan yahay wuu ka hindhisa badan yahay ya kaa hindhisa lama yidhaahdo waa nin hargab qaba allaji baabi'inhayo fa innamaa anta maskuum weeye hindhisada waa la kala yaqaanaa adoo miyir qaban hargab ku haynin meel laga haynin baad baal soo tuuraysa aad u qurxsan ood u macaansanayso dhihi ma laguu celceliyaaba ta kale xanuunkaa maaha waxaynu ka hadlayn reeraha hadlaynaysae gogasha iyo maradaba kaa hadlaynaysa maaha nabiga aadan baa hindhisoda alxamdu lilaahi buu yidhi markaasaa ka bilaabatay addoon nabi ah ayaa hindhisada bilaabay ilaahayna ku xamdiyey ilahay marku waa jecel bidaayatan iyo asbaabta keenaba rabbi waa jecel yahay markaad hindhisootan rabbi waa jecel ilaahay baad ku mahadinaysaa alxamdu lilahi baad leedahay alaa barakaysan bidaayatan wa nihaayatan iyo dhexda bartamahaba way barakaysantahay wayakrahu rabbi waa ka hodaa atathaa'uba hamhamsiga ama halaaqoodka maxaa kaloo dhahdaa hamaansi iyo hamhaamsi iyo halaaqood hamaansi iyo hamhaamsi waa lahjataani soomaaliyataani waad fahanteen bayla tahay waana isku mid halaaqoodna waa war kale ilaahay wuxuu necab yahay sababkeedu horena waa ilahay waa necab yahayo waa maxay jidh culus oon caafimaad darro qaba oo raashin iska buuxiyey oo asaga dhanba dhaqaaq kala oo xudhaysa ah buu ka yimaadaa acaamun cala acaam calooshii baa bakilan maskaxdii baa oo neefsan la marinadii neeftoo dhan baa xidhan tubooyinko dhan baa hirig ah marka maanta or waxaad ku waalin hamaamsi baad ku waalin afkun baad kala taagay sidii abeeso sagaaro laqday midda nihaayada dambana shaydaankaaba ka faa'idaysa wuu kugu qosli wari maad buu intaad taakinaysana afkuuba gel caloshu dhex fadhiisanaya guduhuba tegayaa waa aafa bahalku marka faidaa caasa axadukum midkiin hadduu hindhisoodo waxamid allaha tacala ilaahayna ku mahadiyo kaana xaqan calaa kulli muslimin muslim kasta waxaa dushiisa saaran samicahu addoonkaa maqlay inuu hindhisoodo ilaahayna ku mahadshay an yaquula lahu inuu u yidhaahdo oo ugu duceeyo addoonkii hindhisooday yarxamuka allah ilaah ku wa ama atataa'ubu hamaamsiga soo ma aha fainama huwa min ashayaan shayaan buu ka ahaaday sababka keene iyo marka dambeba shayaan baa ka faa'iidaysta faidaa tahaaba axadukum midkiin hadduu findhiso cafan halaaqoodo ama hamaansado falyaruddahu hamaansiga ha isku celiyo ma staaca intuu awoodo gaaladu waa aragteen hamaansigana afka kala taagahayna dankamay lahaa hindhisadana xataa asagoo kula fadhiy hadduunasan maqli maysid buu leey waa isku celinhayaa keliha dilaaca ah kadibna soori buu kule maxaa soori ah waaba loo baahan yahay hawshane maantood afku hadduu sidii yaxaasi kala wadana soori ku dhibi maayo waa howlo shaydaan iyagoo dhan baa shaydaan ku aqdaamanhaya faidaa tataaba axadukum midkiin hadduu hamaansado falyaruddahu hamaansiga ha celiyo ma staaac intuu awooda ha isku celiyo afka ha isku qabto gacanta afka ha saaro yuu baalka shaydaana kaa faa'iidaysanin faina axadakum hindhasada labtirkeedu in la asturo afka lagu qabto marado gacanta afka la saaro waa la doonahaya saan wax kaasoo duulo muslimiinta u dhibin ama loo dhibsanin laakiin in iyada dhan la qabiro oo keliyaha ku dilaacaan mamnuuc wey taa iyadu haddaad aada iskugu celiso xagga dambe wax ka iman karaa may fahanteen idaa tatacaba markuu e, hamaansado daxika minhu shayaan shayaan baa ku qosday intaa waa kaftaw shaydaankaaba ku qosday wuu kaa maadaysanba rawa lbukhaari riwaayada muslim baa cadaysay falyakdim ha qariyo ma staaaca intuu awoodo faina shayطaana yadkhul hamaansiga waa la celiyaa gacanta afka lagu celiyaa labada qalbaa laysku qabtaa maraa lagu qabtaa shaydaankaa layska naaraa waa lala dagaalamaa middaa idan marka xadiidka ku saabsan ee ruuxii hindhisooda ee ilaahay mahadiya in loo duceeyo jamaaca min ahli xadiid iyo daahiriya waxay dhan waa waajib in loo duceeyo hadduu xamdiyo waajib wey jumhuurtu waxay dhaheen waa sunno ka salaami taxiyadii salaanta la mid tahay ee waajib ma ah xadiidka ku sarfiyeenna ma hayno wa canhu can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal idaa catasa axadukum midkiin hadduu hindhisado falyaqul alxamdu lilah allow adaa mahadsan caafimaadka iyo wanaagga allow adaa i waafajiyey walyaqul lahu akhuuhu walaalkiisa maqlaya ha ku yidhaahdo ow saaxiibu ama saaxiibkiisa la fadhiya yarxamuka allah ilaahay ha kuu naxariisto faidaa qaala lahu yarxamuka allah haddii walaalkaa uu ku yidhaahdo adoo hindhisooday yarxamuka ku yidhaahdo falyaqul asaguna ha ku jawaabo ha yidhahda yahdiikum ullah ilaahay ha ku hanuuniyo haydan hanuuniyo wayuslixu ha hagaajiyo baalakum xaalkiinni iyo arrimihiinni umuurihiinna albaalu huwa shan walxaal xaaladiinni umuurihinna allah idin dhowro idin hagaajiyo allah idin hanuuniyo ha yidhaahdo rawa lbukhaari وعن أبي موسى الأشعر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم faxamid allaha ilaahay u mahadiyo fashamituhu u duceeya yarxamuk allah dhaha u duceeya kaana xaqan calaa kulli muslimin samica waad soo marteen amarkan cadna hadda waad haysaan daahiriyi jamac min xadiid baa daliishada in ducayntaasi ay waajib tahay fain lam yaxmad illaaha rabbi hadduusan ku mahadinin oo alxamdulilah uu dhihi waayo falaa tushamituuha u ducaynina waa nahyi ilaahay buu halmaamay asna waa la halmaamaya alluu mahadin waaye asna loo ducayn maayo wاljazaءu min jinsi اlcamal rawaahu muslim baa wariyey haddii laakiin aad xusuusiso waa gobonnimo alimaam alawsaaci ninkii faqiiha caalimka muxadidka ahaa fuqaء الشhaam imaam ahli الشhaam ahli الsiyar wاlmaghaazi ninka cajiibka ahaa yaa maalin nin agtiisa fadhiyey baa hindhisooday alxamdulilaahi buu dhihi waaye waa ag istaagay assalaamu calaykum buu hi wacalaykum assalaam markaad hindhisooto maxaad dhahdaa buu hi markaad hindhisooto markaad hindhisootee hindhiso aad tira maxaad dhahdaa alxamdulilahi yarxamuk allah buu iskaga tegay marka fiqiga bufirs waxaan dhahaa buu hi alxamdulahi buu qaada abusaciid wuxuu ku qabtay hindhisadiisii hoostana wuxuu ka raaciyey yarxamuka allah haa sheekh waan iloobay alxamdulahi maa dhihin isagoo xoqonu iskaga tegay intaan baan kaa rabay buu war alxamdulilaahi dheh xoogow ma yaraqlabsanee moogta soomaalida qaar way ka xanaaqi alxamdullah maxaa kaa galay hindhisadayda or dan shaqa yeelow ku leeh inaad dembi kalaba gelisaa laga yaaba oo sunnadiiba ka taago halis wey وcan أنسin radي الlahu tacalى canhu qaal caطasa rajulaani laba nin baa hindhisooday waa caamir bnu طufayl iyo wiiluu adeer u yahay ahaayeen caamir bnu طufayl waa ogaas riwaaya xadiidku uu leeyahay nebi maxamed agtiisa waxaa ku hindhisooday shariifun wawadiic nin royal family oo sankataagahay iyo bimacnaa nin la jecel yaho odayoo ogaas iyo nin iska shacabka dhaxa ah cindanab nabigatiisa ku indhisoodee waa caaminu tufayl iyo awiilu adeer u yahay baa la sheegaay fa shammata axadahuma midkood buu nabigu u duceeyey walam yushamit اlaakhara kii kale nabiga omuusan ducaynin faqaala اladii lam yushammithu midkuu nabiguusan u ducaynin ba wuxuu yidhi nabi allow catasa fulaanu hebel baa hindhisooday fashammadtahu waad u ducayso yarxamuka allah baad wa catastu anna waan hindhisooday ninkan anaa ka qiimo badan ba anaa ku leeh falam tushammitnii iimaanan ducaynaysa wuxuu jira muxuu ninkan igaga fiican yahay faqaal wuxuu idhi haadaa allah midka ilaahay buu ku mahadiyay markuu hindhisooday wa innaka aduguna lam taxmad illaah ilahay maadan ku mahadinin muttafaqun calayh ninkan hindhisooday aan rabbi ku mahadinin caamilun dhufaylka weyne ugaaska buu ahaa ninka ma ilaahay mahadshe markuu hindhisodayna wiilkii yaraa adeerka loo ahaa buu ahaa en magaca lahayn muttafaqun calay idan sidaas weeye waxba dadka nagama xigtide laakiin ninkana aadaabtii iyo akhlaaqda islaamku la yimid marka la hindhisoodo noo akhlaaq ahayd adaguna waad haftay muttafaqun calay وعn abi hurata radi اllahu tacalى canhu qaal kana rasul اlah sal slam ida caطasa nabigu hadduu hindhisoodo wadaca yadahu gacantiisa sharaftul saari ku qaban jiray aw hawbahu ama maradiisa calaa fiihi afkiisu ku qaban jiray maradu afka saaran jiray ama gacantu sidaa dhihi jiray wa khafada waana hoos dhigi jiray aw hadda ama wuxuu ku gaabin jiray bihaa gacanta sawtahu dhawaqiisa ama bihaa marada sawtahu dhawaqa in aad loo dhawaaqo umada la sasiiyo qolyaha daegtada ku hindhisoodaa telefoonkaa kaa dhacaaya keliyaha waad isku naxaysaa aad buu u dhawaaqaayaa in laiscaburin cic la yidhaahdo keliyaha laiscadayn lama ogolo in si dameerka loo dhawaaqaan la dooni maaye hindhasacaadaa la rabaa wa khayruumuuri awsatuha shaka raawi raawigaa ku shaki nabigu yidhi inuu saxaabigu yidhi khafada iyo adda khafada iyo hadda ku shakiyey hadda waa dhimid khafadana hoos dhigid waa isku macno u raw abu daud wtirmid qaala xadiiu xasan adaabtaasa lagaa rabaa gacanta afka saar ama maro qabso codka hoos u gaabi aad ha u qaylyin naqaskana isku dhajinin soomaalida marka la dhaawaqo hindhisadu waa shuruudeeday ka mid tahayba qaaq la yidhaahdo hindhiso la yidhaahdo maxaa ka dhacay waa howlahoodii وqال xadيiث xasن صaxiib tirmidi yidhi can abi muسى الأشcر radi الlahu tacalى canhu qaal kaana اlyahuud yahuuddu waxay ahaayeen waa shayaadiin la socda hawsheen oo dhan la socda laakiin xaqdiid ah kaana lyahuud yahuud waxay yatacaatasuuna kuwa hindhisa iska raadiyay ahaayeen sankay saxar iska gelinhayaan ama sankay qujaynhayaan hindhiso yatakalafuuna اlcutaasa way isku kalifaya inay iska keenaan cinda rasul rasuulka ilahi agtiisa yarjuuna iyagoo quu daraynaya oo rajaynaya an yaquula lahum nabigu inuu ku yidhaahdo yarxamukum allah idin naxariisto intaasay rabaan waa ogyihiin nabigu inuu nabi yahay waa ogyihiin rasuul xaqay way ka warqabaan ducadaas nabigu u duco in loo aqbalay way ogyihiin laakiin ma rabaan eh, inay rumeeyaan ma doonahayaan xaasnimo xasada min cindi anfusihim war waxba ka jirin bay yay sheegi jireen waxay dheen nebi haddaan raacnoon rumayno nubuwada iyo risaaladaa waxay ka go'aysaa abtirkay ku socotay min nebiyllaahi isxaaq iyo yacquub reer banu israa'iil rusushaa un baa laga soo diri jiray haddii hadda nabigan carbid aanu raacnoon rumayno nasligii iyo durriyadii ambiyadaaba go'aysa yidhaan waa war iyagu wataan waxay kaloo yidhi waxaan ka rajo qabnaa nabi kaloo reer banu israa'iila in la soo diro say u sugahayaan dajaal bay raacahayaan beentaas say u sugaan nabigu laguu sheegay wadaan ee balaayada waa dajaal cawar bay raaci doonaan dadka ugu horreeya raacaya dabarku kusi doona waa yuhuud yuhuudda asbahaan yuhuudda hadda eeraan isku urursata wey ee raafidada iyo dhex joogta kuwaasaa ugu horraaci doona fa nabigu wuxuu dhihi jiray yarxamuk allah ma odhanayo yahdiikum ullah allah idin hanuuniyo xaq diid baa tihin xaqii baad dafiraysa idinkoo garanhaye allaha idin hanuuniyo idinku irsaaqa hanuun hidaayadu nabigu ka hadlay waatee hidaayatu tawfiiq wa ilhaam wey qalbigiinna hanuun ha geliyo wey laakiin in xaq aan ku taagannahay oo muslimiintu xaq yihiin oo kitaabku munazal min cindi rabbi اlcaalamiin uu yahay waad og tihiin laakiin kas macaanidiin baa tihiin qalbigiina laakiin hanuun allunbaa gelin kara wayusliu baalakum xaalkiinna iyo kufrigiinna nicinaadkana ilaahay ha hagaajiyo saasuu odhan jiray yarxamuka allah ma odhanayo waataan kuu sheegaan ku odhi gaalku hadduu salaan saxan ku salaamo inaan istaagno alaykum wa calaykum iyo wa calaykum assalaam weeye inta dambe waan la hadhaynaa maxaa gaal naxariis looma ogolo dhihi maysid waa kii noolaa loo diidan yahay mid gaalnimo ku dhintay oo la og yahay oo muslimiin kala gaabiyey sidii male zanaawi ka warrama qolihii ogaadana jigjiga qur-aanka ku saaray marre u akhriyay ka warrama qolihii ogaadeen baan ku wari la socaad ogaadeen baa gaalaha kuma dhihin in hawsha agaasintay baan ka hadlahaya oon isla naqaano isla garan garankigiima maqashe wadaaddihii loo yeedhay ee layidhi kaariya male zanaawu akhriya khatmo qur'aan haddayna habaaba ma qara'naahu ilaahu madaxiisa ka shub xaraf xaraf u gaadhsii xaraka xarako xariiqi naareed kaga dheeree ducadiisoo ree awr garanmaysaa nimankii baa joogaan islii jooga halkaasay baashu gaadhay qolihii reer masar baabashuurado maxay dheheen muftigii dhannaa ee islaax iyo akhwaan odaygu u ah qarlaawi muxuu yidhi ilaahay ha ka abaalmariyo ha u naxariisu bifadli maa qadama lilbashariyati wahal qadama lilbashariyati ila alkufra wاlkhidlaan wاlطuqyaan ma ogta haddii hadday madaxdu kaa hallowdo xaggee la aadi culimada diineed iyo madaxdo dhan ba day kaa fundoobaan in yarun baa ilaahay badbaadin dad yar baa ka badbaadi aafadaas iska ilaaliya gaal hadduu nool yahay hadduu muutan yahay yarxamukallaa lama dhihi karta markuu nool yahay baaban wax ku luuqluuqi kara oon gaalnimo kaa badbaadin karaaye asagoo dhintood og inuu gaalnimo ku dhintay oo tawxiidka seegay haddaad tidha allah u naxariisto faqad kafarta billaahi alcadiim ninka asagaa ee gaal alla u naxariistay yidhi gaalnimo ku dhintay kii ka shakiyey inuu gaal yahay baa gaala cishaa intaan la gaadhin ma ah waxay iska watan xoqanaysaa waa hawl diineed waa diinu lmuslimiin waa diinu muxamadin waa saxbii waa dhaqankii muslimiinta waa waddo soo jirayna taariikh la yaqaano wey ninka asagu diin kala raba ha iska tago meeshdun ha aado laakiin adoo ku maxaabsanaya diin islaam gaal aad meel ku juuqdeen kuwa remadheera waadheed maqle ayaguna daba taagaan mid meelahan ku baktiyey oo balaayo daldalahay baashu ogaadeen base ma ah meelo badan bay aafadu ka soo fakatay <laughs> iyo ree masar base ma ah ya siyolo mi ahayd booronkana ma la gala iyaguna qolada soomaalid meesha jooga waa loo qaadaya ha meesha waa naga darana waa kuwan war caddaaday hawshaa iska ilaaliya qosal maaha bidaarisilqayga kugu gashaa soomaaliyay iska ilaaliya gaalada dhex joogtaan iyo kuwa yurubay galbeed gaal gaalnimo ku dhintay allah u naxariisto iyo allaha u dembi dhaafa iska ilaaliyo waa lagu gaaloobayaa waada reer sacuud ba wax luqluuqay faqad kafaruu wa kharajuu min alislaami bilqaطci wاlyaqiin muslimiin ma aha salafiyaan nahay salafiyadu baraa'un minhum hadday culummo muslimiin yihiinna facala alislaami salaam kuwa hadday culummo muslimiin yihiin facala alislaami salaam وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم midkiin hadduu halaaqoodo ama uu hamaansado falyumsik biyadihi gacantiisa ha ku qabto calaa fiihi afkiisa ha saaro dibnihiisa gacanta ha saaro faina الشhayطaana shayطaanku yadkhul waa gelaya waana kugu qoslaya rawaahu muslim ydl maa taaaub riwaayadii axmed wey ydl maa abu daud hamhaamsiga haa leedahay baalku dalab ku le sida daksiga waa balaaye riwaayo kale waa cinda xadiidka abi hurayra cinda ibni maaja aynu ku maray waxaa ku yimid falyadac yadahu calaa fiihi walaa yacwi faina shayطaana yadxaku minhu gacanta afka saara markaad halaaqootan ama hamaansanaysaa sidii ha dhawaaqina sidii eygii qaaq hadhina walaa yacwi ruuxdiisu dhawaaqa markuu ammaansanayo iyo qaaq shaydaanku idinku qoslahayaay wallahu subxaana wa tacaala aclam